الحمd للh نحمdه ونsتacينه ونsتغفiره ونعuudu bاللh min شhروuر أنفuسina وmin سيئaaتi أعmاalina maن يهdih الlh falaa مضل لh وmaن يضلل falaa hadiي لh وأشhهadu أn laa إلaaha إlا الlh وaxdaه laa شharيika لah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اllahuma صل عlى محamd وعlى آlih وأصxaabه وmaن تبcaه بإxsaan إlى yوم الdيn أmا bعd watusaadu waa la siyaadiyaa hiya maadii bacda alkaafi kaafta ka gadaala la siyaadiyaa iyo waruba bacda ruba ruba ka gadaal waalqaalibu sida badan an takufahumaa kaafta iyo ruba waa inay ka kaafido can ilcamali camalfalki fayadkhulaani markaas waxay galayaan fayadkhulaani waxay gelayaan xiina idin xaaladaas calaljumali jumlooyinka jumlooyinka alsmiyati wاlficliyati labadoodaasa iska gelayaan rubo iyo kaaf haddii maa lagu siyaadiyo oo la ydhaha ruba maa amase la ydhaahdo kamaa sida haalibka camalfalka waa ka kaafidaa maadaas maadaasna kaafaa la yidhaha markaas markaasna rubadii iyo kaaftii jumlooyinka iska gelayaan jumlay ismi ha noqdeen ama jumlo ficil ha noqdeen rubamaa yawadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin rubamaa rubadii maxay gashay yawadu ficil mudaaracaadu noocaasay noqon sidaasay noqonayaan jumlo ismiya ama jumlo ficliya iska gelayaan waa sida haalibka inaysan ka kaafina waa dhici kartaa camalfalka oo iyadoo kaaftii iyo rubamaa ka dambayda ay camal falaan way dhacdaa wtuzaadu hiya maadi waa la siyaadiyaa bacd kaafi kaaf ka gadaal waruba bacda ruba ruba ka gadaalna waa la siyaadiyaa walqalibu sida badan an takufa humaa an takufa maadi waa inay ka kaafido ka reebto humaa kaafta iyo rubada can ilcamali canfalka waa inay ka reebto fayadkulaani way gelayaan xiina idin xaaladaas ay camalfalka ka reebtay waxay gelayaan cala aljumal alsmiyai wاlficliya jumlooyinkay galayaan jumlooyinkaasu ama ism ha ahaadeen ama ficli ha ahaadeen wadaalika tusaalihii ayadoo gashay camalkii ka kaafiday jumlo ay galeen ka qowlihii waa shaacir qowlkiisoo kale oo uu yidhi akhun walaal walaalkoo maajidun sharaf leh lam yukhzinii ima hoojin oo garabkayga kama bixin yowma mashhadin maalintii xaadiridda kamaa sidii sayfu camrin camar ibni macdi karib ninka la idhaha seeftiisu lam takhunhu aysan u qiyaanin madaaribuhu makaanu garacyaalkeedii akhun waa mubtada maajiduna laga sifaynaa sifadaasaa u cunansiiday mubtadanimada lam yukhzinii jumladuna waa khabar akhun walaal walaalkaasoo maajidun sharaf leh lam yukhzini ima hoojinoo garabkayga kama bixin yowma mashhadin maalintii goobta dagaal la xaadiray mashhad wuxuu ula jeedaa yowmu sifiin ula jeedaa maalintii dagaalka garabkayga kama bixin oo walaalkay la dilay ule walaalkiisaa la dilay maalinkaas shaacirkaani kamaa sidii sayfu camrin camar ibnu macdi karib lam takhunhu aysan u qiyaanin madaaribuhu makaano garacyaalkiisa seefta meel wax looga garaacay leedahay seeftu meel walba wax kuma disho hal taaka camalay wax ka dishaa seefta dher ood aragteen iyadana qofka looguma talagelinba maba loogu talagelin qaybta hore xaaradda waa laabanta qaybtan oo salka u dhowna waa soo laabanta meesha u dhaxayda hal taakoo saasaa ku jirta oo loogu talagalay qofka ay ku dhacdo inaysan ka soo hakan labada dhinacay ka gejacan tahay waxaa loo gejacayaaba meeshaan inay haleesho meesha ay ku dhacdana ay aad ugu fogaato di saas la ihahdo saasay ugu dhacee khalaas hoos u aadime seefta marka saasaa loo gajacaa meel yaroo hal taakaaho loogu talagalay weeye meesha wax garacda marka meeshaa seeftii camar ibni macdikarin ma aysan khiyaanina meelihii ugu talagalay meelihii ku dhacda waa ninkii boqolka waxa weeyaan boqolka waxa weeyaan dilay soo soo bixis kaliya nin cajaa'ib lo asagu ahaa soomaan camar ibni macdikarin ninkii cumar ibnulkhadaab ku yidhi camarow intii aad nin la dagaalamaydey ninkii kuugu geesisanaa bal iisheeg kii kuugu fulaysanaase iisheeg kii u dagaalyahansanaana iisheeg horta waxaa iila dagaalyahansanaayo nin aan maalin kulannay maalinaan u imid uu yidhi isagoo seeftii iyo warankii iyo faraskii taagan yihiinoo meel biyo ka markaasaan idhi yaa fata khud xidraka laa maxaalata anii uqaatiluka wiilow hubkaaga qaado maanta ishuri mayne markaasuu yidhi mananta markaasaan idhi camar ibnu cabdikari markaasuu yidhi hal shay iga ballanqaa inaadan anoon diyaargaroobin oon hubkayga xirxiran aadan gaw igu siin ballan weeyaan idhi geed inta hoostagu iska sexday taagna taagna war diyaargarow hadde markaasuu yidhi ballanaad gashay ama ballankii ka bax ama waxa weyn isug anugu labadoo maalin saddex maalin hurdaa waa iska tegayu ilaa meeshan gaajo ugu dhimana ha ninkaasa iiga fakadu xeelad nin kale weligay xeelad igama fakan ninkii dagaal iigu xeelad badnaa kaasu ahayo yaa kuugu fulaysanaa intood la kulantay ninaan maalin la kulmaydu waranka iyo seefta ay iskugu taagan yihiin iyo faraska kaasaan idhi yidhi yafatahud xidraka laa maxaalaka anii uqaatiluka markaasuu yidhi man anta markaasaan idhi camar ibn macdikarib waa u dhacay waa soo rogaysaa nafta ka baxay magacaygii u maqlay bis weligay wax ka fulaysan maarag wadnaha go-ay markuu magacayga maqlay waxaa iila geysana iiguna dagaal yahansanaayu yidhi nin aan maalin meel ku helay markaasaan idhi yidhi yaa fata khud xidraka laa maxaalata anii uqaatiluka wiilow diyaargarow ishuri mayna maante markaasuu yidhi man anta markaasaan idhi camar ibn mm, macdikarim markaasuu yidhi nacaskiya nacaskii aan maqli jiray miyaa markaasaan yidhi maanta la ogaana nacaska ninka ayaa diyaargarow hubkiisu inta qaatay yidhi labaad kala doorayda saasaanu istaagaa saddex goor seebtaada igu dhufo saas dhow hataa kugu siino haddaad nafta iiga jari weydo saddexda seefood hubkaad xagga dhiga waa ku gawrac waysan ahayno anaa saddex seefood kugu dhufsanayo saas iidhe haddaan nafta kaaga jari waayana waa isdhiiba ay gawrace markaasaan idin idhi saddexdaydaan hormarayda haddaan dhiibi waayana waa isdhiiba ay gawrace qaxaye markaasaan siriyu yidhi sina ha ku seerayn ee inta halkaa saracdaa ku dhufato laba cadow isle e ka dhig say wuxuu yidhi sid inta hoos u tiriyey faryartaas ka xagay markaasuu yidhi yidhi nacas inaad tay horena waa u maqlay wallaahi labaa ku hartay waana ku gawrici rabaa ha markaasaan wuxuu yidhi anigoo nacsan oo aan yaaban ila weligay waxaan arkay maahan aan waxaan isiriyiri markaan inta halkaas ku dhufato madaxa madaxa goob say wuxuu yidhi sif inta tiriyo sidbatay ay meelahaas ka xagay kaasuu yidhi nacas wallaahi mid baa kuu harta ah, waana gawriciyaa ku xigay midii meelan ku dhunta maaqaan <laughs> waxba kuma dhufanu markaasuu yidhi markii adiitimi maxaan ku idhi nacas aad tahay markuu yidhi ha gawricina waa kaa daaya mar dambe qof haddaan daansan nacas anu weligeyn ku maqli jiray nacas aad tahay dadna iskama dhici karin waxaas wax lamida weligey maarag mogta haddaad bahal mid katara maqasho miduu ka khatartana meel joogo dadkii horena dad caadiya ma ahayn hmm, dad caadiya iyo waxaan waxaan hilbaha iska waxa weeyaan kulligood waxa weeyaan wax iska bislaaday weeyaan iska daa seefe fartaa mudayda fartaa mudayda dadka maanta jooga allah mustacaan akhun walaal walaalkaasoo maajidun sharaf leh walaalkaasoo maajidun sharaf leh lam yukhzinii ima oojin yowma mashadin kamaa sayfu camrin waa taasaa maxalushaahidkii fiiri kamaa sidii sayfu camrin sayf waa mubtadi lam takunhu madaaribhu jumladaasna waa abar jumladaas miyaa iska gashay kaafti maxaa yeele kaaftii yaa isimkii yaa ka kaafiyey camalfalkii maadaas kamaa sidii sayfu camrin camar ibnu macdi karib seefkiisu lam takunu aysan u qiyaanin madaaribuhu makaanu garacyaalkiisa iyo wa qowlii shaacir qowlkiis oo uu yidhi rubamaa awfaytu ruba badanaa awfaytu intaan degay calaa calamin buur korkiis tarafacan xaalo ay kor yeelaydo fawbii maradayda dabaylaha qudubka xaggiisa ka soo kaca ah, xidiga qudbiga la yidhaahdo xidiga qudbi la yidhahdo dhankaas waqooyi ku aadan ee soomaalidu ay yidhahdaan kacbada korkeeduu ka taagan yahay anugu ma fiilin haddaan kacbo tagay oo dad badanoo weydiinaya war aadha xidiga ma soo arag marka maba fiilin igumaba soo dhicin ah, soomaalidu waxay dhahdaan kacbada dusheeduu ka taagan yahay taas darteed meel kasta dadka miiga markay joogaan habeenka xidigaasu fiirsana xidigaasu isku aadina kacba kama lunta iyaga qudbigu isku aadina soo ma jeedin xidigaas dabaysha xaggiisa ka timaadaa la yidhahdaa shamaalaad markaasuu wuxuu yidhi rubamaa badanaa awfaytu intaan degay bimacnaa nazaltu calaa calamin buur korkeed calamkuna waa jabalka waa buurta tarafacan xaalo ay kor u qaadaydo sawbi maradeeda shamaalaatun dabaylaha waqooyi ama qutubka xaggiisa ka yimaada macnaha geesinimada wey ah, meelaha dadku ay hoos godadka iyo galayaan iyo dhirta dhexdeeda anuu buurta sare dhakadeedaanba tagaahuley maxalshaahidku waa halkee waay waxay tahay maxalshaahidku ruba maa awfaytu rubadii maa ka gadaal martay camalfalkii ka kaafiday jumla ismiyaha iska gashabay sooma jeedin waqad waxaa la arkaa laa takufuhumaa kaafta iyo rubada inaan maadu camalka ka kaafin waxaa dhici karta kaafta iyo rubada maadu inay ka gadaal marto ayna camal falaan oo camalfalka ay ka kaafi weydo ka celi weydo way dhacdaa waqad waxaa la arkaa laa takufu maadu inaysan ka kaafin humaa kaafta iyo rubada canilcamali ka qowli shaacir qowlkiisa oo kale oo yidhi ruba darbatin garaacid badana bisayfin seef wax lagu garaaco seeftoo saqiilin la afeeyey bayna busra bayne hal shay ma dhex dhacdo laba shay dhex dhacda marka bayna kada wa kada a laydhaha marka waxaa meesha ku qadaran bayna amaakini busra busradaa macnaha amaakin leh oo amaakin badanay shamline marka amaakinta busra magaalada la yidhaahdo dhexdeeda iyo wa dacnatin durid waran laysku duro dacnadaasoo najlaa oo najlaad oo malaynsanif alifu tanii mamduuda busran oo malaynsanif alifu tanii maqsuura rubama darbatin maxalujaajiba halkaas hadda fiiri rubadii ma a la socota wa maca daalika waa camal fale darbatin ayadaa jirtay ayadaa jirtay camalfalkii waa ka kaafi weyd rubamaa darbatin garaacis badana bisayfin seef laysku garaaco seeftoo saqiirin la afeeyey seef la soofeeyey wey ay masquulin wey waa aciil bmanaa mafcuul bayna busra magaalada busra la yidhaahdo amaakinteeda ayna y bayna amaakini busra magaalada busra la yidhaah amaakinteeda dhexdeeda iyo wa durud waran laysla dhao laysku duro dacnadaasoo najlaa waasica iyo wa qowli shaacir qowlkiis oo yidhi wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama naasi majruumun calayhi wajaarimu wanansuru wa u gargaaraynaa mawlaanaa maxaan idhahnaa labaatan macnuu leeyay labaatan macno ayuu leeyay marka halkan maxaan ku fasirnaa laba macnaa ugu fiican halkan uguna dhow bimacnaa saaxib iyo bimacna almaalik limri macnaha sayidkeenna waa ah, sayidka yaga qofka maanta madaxda nooa wanansuru waa u gargaaraynaa mawlaanaa sayidkeenna wanaclamu waxaana ognahay markaas aan u kama naasi dadka xaale uu la mid yahay majruumun calayhi mid laga gardarnaado inuu yahay wajaarimun isagoon mar gardarnaado markii sheekh isxaaq macalin xasan a kitaabkan iyo akriyay sheikayga wakti uu akrinayay wakti waxay ahayd dowladdii hore inta dhacday hogaamiye kooxeedyadu kaceen marka mawlaha hogaamiye kooxeed uu noogu fasiri jiray waana sidaas aruntiisa ah, uu dhihi jiray wanansuru waa u gargaaraynaa mawlaanaa sayidkayaga ha hogaamiye kooxeedka oo jufada ka dhashay waa u gargaarayna gar iyo gardarraba ha waana ognahay marra inuu mujrim yahay oo asagu gar daran yahay macnaha wuxuu suuraynaya dhaqankii soomaalidu siday ahayd dhaqanka mogta carabtii jaahiligaheed iyo soomaalida dhaqan badan oo leeda wa isshabaha gar iyo gardarraba in adeerka waa loo gargaaray kulihi soomaalidu gar iyo gardar haba kuu daraadee dad waa in adeerka ay yidhahdo siduu rabaa hau shar badnaa adi horta in adeerkaa ma yahay garab istaag Ah, saxna maahana de sharciga islaamka ah, sidaasu qalad wey sidaasu sharciga islaamka baatil weynu aad ah, wuxuu ahaa shiikh suurayn badanoo masaa'ilka taqriibi og dareenna badanoo ardada u naxwada intuu akrina isagu waxa weeyaan cilmi kaleu ka dhersi jiray iyo xikam in aad u xikmad badan u ah ilaahay ha xifdi waa nololan ku ogaayo wanansuru waa u gargaaraynaa mowlaanaa sayidkayaga yidhahdeen waa jahiligii hore wanaclamu waan ognahay markaas aan u gargaarayno annahu asagu kama naasi dadka xaaluu la mid yahay majruumun calayhi mid laga gabdarsado inuu yahay oo marmar la dulmiyo wa jaarimun isaguna inuu wax dulmiyo ogna marka xaalad walba waa u gargaarayna laakiin jaahiligaas dhaqan jaahiligaas islaamku muxuu u bedelay unsur akhaaka aaliman aw madluuman markuu nabigu saas yidhi waa yaabeen saxaabadu ilaa sidaas ayagu laftigaas waa dhihi jireen lakiin macno kale u adeegsan jireen walaalkaa gar iyo gardarraba ugu gargaar ayagu waxay u adeegsan jireen si meeshu u socdo ula soco laakiin markii nabigu yidhi unsur akaaka aaliman aw madluuman walaalka u gardaar hadduu aalim yahay iyo hadduu madluum yahay markaasaa rasuulka al saan ugu gargaarayna markuu aalimka yahy waana fahmayna markuu asagii madluum yahay saan ugu gargaarne wuxuu yidhi taahudu calaa yaday labada gacmood tabaydaan gargaar saasaa u ah gargaar saasaa u ah gargaar sidaasaa u ah maalina islaam guri haysata aanin soo daweeyey marka gurigaan anaa guriga dhaxwoodan dhegdhegaystay marka waxaan ihi islaan malihide gurigaan malihide iska dib guriga guriga waa ka xukmiyey waa yaabtay islaantana qaraaban ahayn eedda ii ah markaasuu ninkii guriga lahaa wuxuu ihi lix sanay deganeed guriga iyadu waa gadatay weliba ma taabsan laakiin qolo taabsatay ka gadatay markaasuu yihi lix sano oo ay deganeed kiradeediyan ka raba kiradiiyaan fiirfiirshay lixdan malyan ay noqday eedda lixdanka malyanna waa kugu xukmiyaan markaasay <laughs> inta madax saas ii ay tihi halkaas ku noolaanaysaa markaasaan meeshan ku noolaana iska daaya lixdanka madiya iska bix marka anuu adaan kuu gargaaraye ninkan waxba uma qaban islaameede markaasay tihi gargaara aragoo guri bayalla ku deji <laughs> gurigiina waa iga qaada lixdan milyanna way saar markaa waa kuu gargaaray haddana ila daba jooga <laughs> marka gargaarka fahmi maayo bal fiiri hadda lixdan kamaryan adduunya joogta waa la raadinaa dadkaa laga barya waa la shaxaada waa la shaqeeya aakhira halkaa laga shaqayna lixdan kamaryan aakhira waa lagu xukmina dhicime haddaan qofku casin kee aakhira laga raadina marka gargaarka ma fahmayo hmm. wanansuru waa u gargaaraynaa hay yidhaahdeen jaahiligii mawlaanaa sayidkeenna wanaclamu waxaan ognahay annahu asagu kamanaas maxalifadku halkaas kamanaasi kaafti maxaa ka gadaal maray ma camalfalkiina kama kaafin annaasi waatan jirtay kama naasi dadka xaalo uu la mid yahay majruumun calayhi mid laga gardaran yahay weeye wa jaarimun iyo mid gardaran marna waa laga gardaran yahay marna asagaa gardaran faslun wa ama kii la hoos dhigay bilidaafati ay bilmudaafi isagaa noo sheegi doona qowlka saxda inuu yahay idaafo caamil maahane waa mudaafka waxa mudaafuleyga hoos dhiga وأmا المkفudu kii la kafdiyey bاlإضاaفaةi iضاafada lagu kafdiyey fanaxو hulaamu زaydin oo kale wey zaydin taas wey ah, zaydin waa la jaray hulaamaana jaray wayajibu waxaa waajibaya tajridulmudaafi mudaafka laga dhartiridiisa iyo laga qaawintiisa min atanwiini tanwiin laga dhartiro laga qaawiyo ah, isma galaan ah, kaanii tanwiinu wa anti idaafatun faxayu taraanii laa taxilu makani aniga waxaad moodaa tanwiin inaan ahay adigana idaafata mel alla meeshaad igu aragtaba soo degi maydidba wey wayajibu waxaa waajibaya tajriid lmudaafi mudaafka la dhartiridiisa la qaawintiisa waajib ah min atanwiini tanwiin laga dhartiro waa waajib intaan la idaafayn wey waa cinda iraadati idaaf marka aad doonto inaad idaafaydo ee maahan isagoo mudaafoo idaafaysana tanwiinu saaranta kadiba laga qaada maaha waa cinda iraadati idaaf marka aad lafdigan doonaydo inaad idaafaydo horta tanwiinta ka qaad marka hore kadib idaafe kadib idaafe wayajibu waxaa waajibaya tajriid mudaafi mudaafka la dhartiridiisa min atanwiini tanwiin laga dhartiro kamaa fii qulaami saydii sida kusoo qulaami tanwiin lagu arkimo wa min nuunayi taniyati waljamci jamc mudakaru saalim iyo muane labadooda nuunna waa in laga dhartiro ilaa tanwiin ay ciwad ka ahaayeen tanwiin ayay ciwad ka ahaayeen tanwiintu waxay tustaa kelimaddu inay taam noqotay idaafaduna waxay tustaa kelimadda in wax ka dambeeyaan isma qaban karaan marka ah, tanwiintu waxay tuse kelimaddu inay taam noqoto idaafaduna maxay tuse mudaafle marka isimka aad mudaafka ka dhigaydo tanwiinka dharti hadduu tanwiinsanaa intaadanba idaafaynka dhartile kadib idaafe haddii uu ahaa muane ama jamcu ubsalimna nuunti ciwadka ka he tanwiinta ka dharta tusaale naxwu ulamaa zaydi maxay ahayd marka hore ulamaani lizaydi ulaamaani laba adoon oo lizaydin u sugnaadeen markaasaad doonta inaad ulaamaani aad u idaafaydo zayd khalaas waxaa leedahay marka qulaamaa zaydi waad xadfaydaa marka nuunta jamcigu tusaalena maxay leedahay waa kaatibuu camrin camar kuwiisii wax qori jiray asalku muxuu ahaa kaatibuuna licamrin kaatibuuna licamrin khalaas waxaad tidhaahdaa kaatibuu camrin nuunta ka jir walidaafatu idaafadii calaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa korkooda ahaata idaafadu xagga macnaha saddex macnay leeda minhaa waxaa ka mid a maa qismi yuqadaru lagu qadaro bilaami laam almufiidati lilmilki aw iliktisaasi qayb ka mid ah waxay weeyaan macnaheedu waa laam oo milki faa'iidaynayda ama ikhtisaas waa lagu qadaraa haddii lasoo muuji karana waa lasoo muujiya haddii kalena waxaa laleeya waa taqdiiri minhaa waxaa ka mida maa qismi yuqadaru lagu qadaraa bilan almufiidati lilmilki aw اlikhtisaas wa huwa qismigaasuna alagar waa midka ugu badan ah, idaafo bimacnaa laam ah waa midka ugu badan sidaas darteed waxay yidhahdaan nuxaadu idaafadii bimacnaa min noqota bimacnaa min ka dhig idaafadii bimacnaa fii noqotana bimacnaa fii ka dhig inta kale wixii labadaas noqon waayo bimacnaa laam wey kulligood xagga loo xawila haddaysanba bimacnaa min ahayn bimacnaa fiina ahayn wax kale maaha waa bimacnaa laam marka ayadaa ugu badan wey ayadaa ugu badan wey naxwu hulaamu zaydin muxuu ahaa asalku hulaamun lizaydin wa hawmu bakrin bakr maradiisa asalku wuxuu ahaa hawmun maro oo libakrin u sugnaaday iyo wamaa ashbaha dalika wixii shabaha wa minhaa idaafadii waxaa ka mid a ah maa qismi yuqadaru lagu qadaro bimin albayaaniyati mintii bayaaniyada aheed wey min albayaaniyati mintii bayaaniyada aheed wadaalika kaasuna kaiir waa fara badan yahi kii hore agaru ahaa kanuna kaiir naxwu thawbu khazin macnaheedu waa maxay thawbun maro oo min khazin xariir ah fiiri ah, waa kuu bayaaninaya jinsigay kuu bayaaninayan thawbkan jinsigiisay kuu bayaaninayan wa baabu saajin wa baabun oo min saajin geedka saajkaa ah oo ku bayaansan wa khaatamun xadiidin wa khaatamun oo min xadiidin bir ah marka idaafa bimacnaa min waxayna caan ku tahay idaafada bimacnaa minta ah mudaafka haddaad ka dhigato mubtade mudaafuleygana khabar ka dhigato macnuu sax u noqona hadda bal fiiri haadaa kanu waxaad tidha haada hawbu haada hawbu ama waxaad tiraa athawbu maradu khazun xariir weeye sow sax maa athawbu maradu khazun xariir weeye albaabu albaabku saajun saaj wey alkhaatamu faraatigaanu xadiidun bir wey haddaad mudaafka ka soo dhigato mubtade khabaraad uga dhigi karta mudaaf iley waxaa kaloo lagu yaqaano caanku ya mudaafku waa bacdi iyo jus ka mida mudaafuleyga mudaafuleyga asala saasna waa lagu yaqaan hadda fiiri xariirta iyo marada laga sameeye asala xariirta asala ilaa waaba qismi ka mida ah xariirtii maradaas baabka albaabka iyo geedkii laantiisa laga soo gooye asala geedkii faraatiga iyo birtii weynada laga soo jebiye ya asala birtii marka calaamadda ugu caansan labadaas calaamadood wey waxaad ku garanaydaa mudaafku waa bacd min almudaaf ilayh idaafada noocaas haddaad aragta maxaa leedahay bimacnaa min albayaaniya wayajuusu waxaa ku bannaan fii hada nawci nawcan nawcan oo bimacnaa minta ah waxaa ku bannaan nasbu lmudaaf ilayh in la nasbiyo cala tamyiisi lagu nasbiyo waa bannaanta haadaa hawbun khazan min khazin haadaa baabun saajan min saajin haadaa khaatamun xadiidan min xadiidin waa ku bannaanta wayajuusu waxaa bannaan rafcu in la godo calaa annahu taabicun inuu taabicu yahayna lagu godo lilmudaaf taabicnimadana waa maxay imaa nactun waa kan ugu daciifsan waa in la awilo mushtaq lagu awilu kaa rabaa ow badaluu minhu badla kulli waa badel kulli ow cadfu bayaani saddexdaasaad ku rafci karta waa soo marnay waxaasoo dhan wa minhaa idaafadii waxaa ka mid a ah maa qismu yuqadaru lagu qadaraa bifii adarfiya fiidii darfiyada faa'iiday jirtay wey fiidii adharfiya oo darfnimada faa'iiday jirto kaasaa ka mid a ah. wa huwa kaasuna qaliilun waa yari ilaa naxwooleda gobol ka mida ah aysanba sheeginba naxwo bal makruleyli bal iskabadaaye makrun makri makrigaasoo fi leyl ahday saas asalka makrigaana halkuu dhex dhac habeenka dhexdiisa habeenkiiya qol inta hoosta laga xirtaa makriga la maleeg aa la yidhi intaasna aan dilno intaasna aan xabsi gelinno intaas aan saas yeelno waxa weeyaan hadhowna dantaas aan ka gaarno ah, marka makriga habeenkiiya lama leegi habeenka dhexdiisuu dhac bal makru leyl bal makru fi leyl waay bal makrun fi leyl sidaas weeye daabidka lagu yaqaana maxay tahay midka labaad oo mudaaf uleyhiga waa inuu daraf yahay mudaafkuna madruufkii la weelaynayo inuu yahay sida lagu yaqaana calaamada lagu yaqaano bimacnaa sida waxay tahay an yakuuna almudaafu waa inuu yahay maruufan kii la weeleeyey wlmudaafu ilayhi darfa mudaafuleyguna waa inuu kitaabka idin dhigayo wadaabitu hadihi اidaafa alatii takunu bimacnaa fi an yakuna aani wahuwa mudaafu ilayhi darfa lilwali wahuwa mudaaf sawaء kaana zamaana aw makaana fiir haddee makri waa mudaaf soo maaha laylkuna mudaaf ilayh kee lagu dhex jira laylkaa lagu dhex jira laylkaa darfa darf waa weel ah, makriguna waa matruuf waa kii weelka ku dhex jiray waana zaman asagoo makaana waa kana yaa saaxiibay sijni xabsiga labada igula saaxiibeno oo saaxiibka igu ahaayeno suxbadu xabsiga dhexdiisay ka dhacdo xabsigaa darf ah oo weel ah suxbaduna dhexdiisay ka dhacdo sidaasaaba lagu yaqaana walidaafatu idaafadi nawcaani laba nuuc weeye lafdiyatun mid lafdi loo nisbeeyey lafdiya la yidhaha lafdiya liifaadatihaa amran lafdiya maxaa yeele ayadana wax kale ma faa'iidayso aan arin lafdiga ku saabsanay faa'idayda oo ah takfiif fududayn lafdiya la yidhaha maxaa loogu magacaabay liifaadatihaa amran lafdiya waxay tustaa ayadana arin lafdiga ku saabsan oo dhawaaqa ku saabsan markaad ku dhawaaqayday fudayd keena wax kale ma tusayn iyo wa macnawiyatan mid macna loo nisbeeyey nawcaani ah. laba nuuc ka bedel waa godo kartaa lafdiyatun wa macnawiyatun saasaad dhigi karta lafdiyatun mid lafdi loo nisbeeyey lnaha ah, maxaa loogu magacaabo lafdiyo liifaadatiha amran lafdiya wa macnawiyatun mid macna loo nisbeeyey maxaa macnawiye loo yidhi liifaadatiha amran macnawiyan fi lmudaaf arin macnawi ah oo mudaafka ku jira ayay faa'iidaydaan oo ay ka mid tahay inuu macrifo noqona hadii mudaafu ilaygu uu yahay macrifo fa lafdiyatu idaafadii lafdiyada aheed daabituhaa idaafada lafdiyada daabidkeeda daabidkeeda lagu garto iyo qaacidada lagu yaqaan amrani waa laba arin labadaas arin waxaad ka fiirina labada arin mid kamida ah, mudaafka amrun fi mudaaf wa amruna fi mudaaf ilayh ah, laba arina lagu yaqaan labada arin mid mudaafka laga fiirina mid mudaaf ilayh amrun fi mudaaf wa amrun fi mudaaf ilayh labadaas ka fiirina hadaad labadoodi ka hesho idaafadaas waa lafdiya hadaad labadoodiiba weydo ama midkii hore weydo ama kii dambe weydana waa macnawiy afartaas ah, wax ka dhexeeya inaad labadii arin hesho inaad labadiiba weydo inaad kii hore weydo inaad kii dambe weydo waa afarta soomaa saddex waa idaafa macnawiya labada amar marka la helo idaafadu waa lafdiy haddii labadaba la waayana waa macnawiy haddii kan hore la waayana waa macnawiy haddii ka dambe la waayana waa macnawiy saddex goor waa macnawiy hal marna waa lafdiy wuu ku yidhi falafdiyatu idaafada lafdiga loo nisbeeyey daabiduha amraani alwal arrinka ugu horeeya an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan isagaa kuu sheegaya sifada waxa loola jeedo isim faaci isim mafcuul sifa mushabaha in loola jeedo isagaa kuu sheegaya ifada insaas loola jeedo isagaa kuu sheegaya ifada insaas loola jeedo alwal arinka ugu horeeya an yakuuna almudaafu waa inuu yahay sifatan waani arinka labeeyaana waani midka labeeyaana an yakuuna almudaafu ilayhi waa inuu yahay macmuulan ku lagu camal falay litilka sifati sifadaas loogu camal falay qabla alidaafa qabla alidaafa intaan laysku idaafayn ee bacda alidaafa maba jire mogtahay mudaafu ilayhi aan mudaafka macmuul u ahayn maba jiro bacda alidaafa bacda alidaafa maba jiro mudaaf ilayhi aan macmuul u ahayn mudaafka ee qabla alidaafa intaan la idaafayn waa inuu ahaa mudaaf ilayhigu macmuul uu ku camal falo mudaaf ama mafcuulun bihnimu ku nasbinaayey ama naayibu faacilnimu ku rafcinaayey ama faacilnimu ku rafcinayey saddexdaas mid wey mafcuulu bihnimu ku nasbinaayey ama faacilnimu ku rafcinaayey ama naayibu faacilnimu ku rafcinayey intaan laysku idaafayn waa inuu macmuul u ahaa jiray laakiin marka laysku idaafaye maba jira haddee mudaaf ileyhi aan macmuul ahayn mudaafka markaas marka labadii shardi waa kuwaas alwal arinka horeeya an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan waani arinka labaay an yakuuna almudaafu ileyhi waa inuu yahay macmuulan ku lagu camal falay litilka sifa sifadaas loogu camal falay wlmuraadu macnaha loola jeeda bisifa ismu faacil wey naxw daaribu zaydin haadaa midkaanu daaribu zaydin zayd midkii uu garaacayey wey isim faacil waxaa loo idaafeeya waa mafcuulkiisi isim faacil maxaa loo idaafeeyaa mafcuulkiisii asal muxuu ahaa intaan laysku idaafayn zaydku wuxuu ahaa macmuul oo uu ku camal falaa daaribka daarib waa ujeedaa sifo waaye oo waa isim faacil sifo waaye zaidkuna intaa laysku idaafayn macmuulu aha waxaa ku camal falaya daarib waaba mafcuulu biigiisa oo wuxuu aha haadaakanu daaribun waa mid garaaca huwa asagu zaydan waa mafcuulu bihigiisa marka isimka faacil maxaa loo idaafeeyaa mafcuulu bihigiisa wasmu lmafcuuli wey sifada laguu sheegay ism mafcuul wey ism mafcuulna maxaa loo idaafeeyaa naaib faacilkiisa ism mafcuul maxaa loo idaafeeyaa naa'ibu faacilkiisa naxwu madruub اcabdi haadaa midkaanu madruub اcabdi adoonkiisa mid la garaacayo wey hadde madruubu صif waayo waa is mafcuul alcabdiguna intaan la isku idaafayn macmuulu ah waxaa ku camal falaya madruubka waa naay faacilkiisii oo asalku wuxuu haadaa kanu madruubun waa mid la garaaca cabduhu ah, saasuu ahaa haadaa kan madruubun waa mid la garaaca cabduhu naaifaacilha cabd wa صifaة اlmushabahatu ifada lagu sheega waa صifo mushabaha صifo mushabaha maxaa loo idaafeeyaa faacilkeeda صifo mushabaha maxaa loo idaafeeyaa faacilkeeda naxw xasan wji haadaa midkan xasan wji mid weji wanaagsan wey xasanulweji waa idaafa lafdiya maxaa yeele xasan waa صifo mushabaha waa wasf alwejne qabla alidaafa macmuulu ahaa waxaa ku camal falaya xasan waa faacilkiisii oo asalku muxuu ahaa haadaakan xasanun waa miduu wanaagsan yahay wajhuhu wejhu waa kasaa faacilkii damiirka waa mudaaf ilihii idaafadii lafdiyadaheed waa baratay soo maaha macnawiyadiina arag waa tani walmacnawiyaatu idaafada macnawiyada maa shay wey intafaa u anfoobo maqnaaday fiihaa idaafadaas dhexdeeda alamhaare labadii arinba labadii arinba waa la waay ah, mudaafkiina ma ahan waصfi mudaafuleyguna macmuul uma ahayn mudaafka qabla idaafa labadii shardiba waa laga waay waa laga waay walmacnawiyatu maa shay weeye intafa uu ka maqnaaday fiiha dhexdeeda idaafada alamraani naxwu hulaamu zaydin hulaamu zaydin hadda fiiri hulaam ma ahanba waصfiba o zaydna macmuul uma ahayn ulaam intaa laysku idaafay maaa ulaam maba camal alo ism jaamidaba maba camal alo marka labadiiba waa la waay waa idaafa macnawiya marka awil awalu awil awalu ow amase maasha way intafa u maqnaaday alwalu amarkii koobaad arrinkii koobaad oo muxuu ahaa arrinkii koobaad wuxuu ahaa an yakuuna almudaafu waصfan ama صifat wa inuu mudaafku sifaya naxw ikraamu zaydin haadaa midkaanu ikraamu zaydin waa zayd karaamayntiisii iraam waaba masderka maba ahan isim faacil ma ahan ism mafcuul ma ahan sifa mushabaha waa masder marka wasfi maha shardigii hore lama hayo laakiin shardigii kale waa la haya oo zaydku qabla idaafa macmuulu u ahaa masderka faacilna waa u noqon karaa mafcuul bihina waa u noqon karaa hadda waxaad dhigi kartaa waa masder faacilkiisi loo idaafeeyey saad ugu dhawaaqe haadaa kanu ikraamu zaydin waa zayd karaamayntiisii isagaa karaamaynaya zaydku ogow karaamaynta yaa samayna sidaa samayna marka isagaa faacila waxaad kaloo ka dhigi kartaa mafcuul bigiisii masderka saad ugu dhawaaqe haadaa midkaanu ikraamu zaydin waa zayd la karaamayntiisii isagaa la karaamayna isaga wax karaamayn ma waa masderun mudaafun ilaa mafcuulihi marka mar walba zayd macmuul waa ahaa jir qabla iaafa wuxuu macmuul u ahaa yuu ahaa ikraam oo masdera laakiin hadda maanta maxaan weynay mudaafkan wasfi ahayn sidaas darteeda idaafadan waa maxay idaafa macnawiya waa idaafa macnawiya hmm. waxaan dhihi karna hada ikraamun lizaydin aan dhihi karna soo ma jeedi waaya awil aani ama shar amarkii labaadaa la waayay arrinkii labaad oo ahaa an yakuuna almudaafu ilayhi macmuula lilmudaafi qabla اidaafa ah. nawo faqad kaliya kii labaadaa la waayey faqad naxwo kaatibulqaadi hadda kaatib sifo waay waa ism faacil kataba waa qoray haye kataba waa ulaasi ism faacilka xaa lagu keeni jiray kaatib soo maaha waa ism faacil laakiin macmuul uma ahayn qaadigu miyaan dhigi karnaa haadaa ninkaanu kaatibun wuxuu qoraa alqaadiya ma qaadiya la qoraa maya maya qaadiga warqad ma lagu qori kara qaadi lama qoro waa qof marka ma ahayn ee wuxuu ahaa asalku kaatibun waa qoraa oo lilqaadi usugnaaday qaadigu wax u qoraa wey qaadi lama qoro isage isaga waa qofe qaadigu meesha u fadhiyahoo dacwada u qoraa saasuu ahaa marka maanta waxaan weynay arrinkii labaad oo ah mudaafu ilayhigu qabla اidaafa inuu macmuul u noqdo mudaafka ma hayno mafcuul uma ahayn mana u noqon karaba idaafadaas macnawiye waa la yidhaah macnawiye maxaa kaloo lagu magacaabaa macnawiye waxaa loo yidhi waa soo ogaano arin macnawiyaay faa'iidayda wuxuu ku yidhi watusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi idaafatu idaafadan maxdatan mid barax ay khaalisatan min taqdiiri اlinfisaali mudaafka iyo mudaaf ilayga in la kala fasliyo oo wax ku kala dhex jiraan taasay ka khaaliskoo ka badbaaday ah, khaalis wey khaalis wey sidaasa leeda wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alidaafatu idaafadan maxda wa tufiidu waxayna faa'iidaydaa wa tufiidu waxayna faa'iidaydaa ila waanagi niri arrin macnawiyay faa'iday soo tacriifa almudaafi mudaafka la macrifayntiisa bilmudaaf ilayhi lagu macrifeey mudaafka haddii mudaaf ilayhigu macrifo yahay mudaafka macrifu noqona ah, halkuu macrifanimada keena mudaaf ilayhigu ka qaadana waa arinta macnawiga waa goorma marka mudaafka lagu macrifayna mudaaf ilayhiga in kaana almudaaf ilayhi waa haddii mudaaf ilayhigu yahay macrifatan naxwu hulaamu zaydin hadda fiiri haddaan idhaahdo hulaamu wiil ma macrifan shay la yaqaano hebel ah qof gaara miya mise waa nakiro ka dhaxeeya jinsiga afraadiisa waa nakiro markaan idhaahdo qulaamu zaydin zayd wiilkiisa ma shaksi gaar aha mase waa wiil dadka ka dhexeeya khalaas marka fiiri markii hore nakiru ahaa qulaamun wiil markii loo tiriyey zaydna macrifu noqo wiilka zaydu noqo halkee keena macrifanimadaas idaafada Ah, mudaafku wuxuu ka hela mudaafu lehi marka arin macnawiya wey hadda haddaan idhahdo kitaabun qofna ma laha qof loo gaara male waa qof kasta midku haysta magaciisa kitaab waa la ydha soo maha laakiin haddaan idhahdo kitaabi aniga kitaabkayga mid gaaroo la yaqaano soo maha waa noocaas ah. marka mudaafku muxuu ka helaa mudaafuleyhi hadduu macrifo yahay macrifanimo macrifanimo wadalika naxwu ghulaamu zaydin wey wa taksiisa almudaafi mudaafka la kasisidiisa ayuu faa'iidaynaa wa tufiidu idaafadii waxay faa'iidayneen tacriifa almudaafi mudaafka la macrifayntiisa bilmudaaf ilayhi lagu macrifeeyo in kaana hadduu yahay almudaaf ilayhigu macrifata naxwi gulaamusaydin wa taksiisa almudaafiyay faa'iidayneen kucadar mudaafka in la kasiso in kaana hadduu yahay almudaaf ilayhi nakiratan haddii mudaafilaygu nakiro yahayna maxay idaafadu faa'idaynaya taksiis talo maxaa la yidhaha taksiis waxaa la yidhaha taqliilu اshtiraaki ishtiraaga in la yareeyo horta marka hore ishtiraaq ila fahm fiiri markaan idhaahdo hulaam haddaan idhahdo hulaam wiil magacaas yaa shirko ku ah dhammaan wiilasha yaryar soo maa dhammaan mid gaar ule miyaa jira hadda haddaan idhaa wiilow ah, wiilow aan idhi mid xagga jooga isoo ah, qaabilay haye markaasa mid xagga jooga yidhi war yaa anaa wiil la yidhahdaaye maxaad u leedahay anaa wiila miya masaxay noqeen wiil waa mushtarak dhammaan wiilashuu ka dhexeeya ama ulaam addoonna waa le addoon ka dhe tanaa noogu caddaan badayn haddaan idhahdo ghulaam addoon wuxuu ka dhexeeyaa dhammaan waxa addoon ah ama nin hala haado amase gabaru hal ahaato dhammaan dumarka waa ka dhexeeya iyo raggaba addoonba mar hadduu yahay ulaama laleey soo ma maalan marka waxaad ka soo qaataa waxaan rabnaa in xoogaa bal aan fahamka soo dhoweyno magaaladan waxaa joogta boqol iyo siddeetan kun oo addoon siddeetanka kun waxaa iskale dumar boqolka kunna ragaa leh hulaam marka la yidhaha magacaas imisu ka dhexeeya boqol iyo siddeetanka ka dhexeeya haddaan idhahdo gulaamu rajulin nin addoonkiisa imisu ka dhexeeya boqolkii maxaan soo yaraynay ishtiraagii magacaanu cadadkii uu ka dhexeeyaan soo yaraynay waa taasaa taksiis taksiis waa kaas taksiis waxaa la idhaahdaa taqliilu ishtiraag wadaagidii magaca la wadaagaya in xoogaa la yareeyo lama khasiisinoo weli lagama dhigin shay gaara laakiin maxaa la sameeyey waa la soo yari gulaamu rajulin maxaa meesha ka baxay ulaamu mraatin oo dhan aan ka baxay soo ma jeed marka taqsiisay faaidey haddii mudaafu ilayhibu nakire yahay muxuu faa'idaynaa mudaafka taqsiis maa macnaa taqsiis taqliilu ishtiraaq mala fahmo wa taksiis almudaafi mudaafka la khasisidiisa ayay faa'idaynay idaafadu goorma in kaana almudaafu ilayhi haduu yahay nakira naxwu ulaamu rajuli nin addoonkiisa وama اضaafaةu lafdiyatu idaafada lafdiga falaa tufiidu faa'iidayna tacriifan macrifayn ma faa'iidaynayso o walaa taksiisan taksiisna faa'iidayme oo maxay tare marka wainamaa wax kale ma ahan tufiidu waxay faa'iidayne atakfiifa fududayn fi lafdi dhawaaqa la fudeeyo adigaba u fiirso haadaa hulaamu zaydi iyo haadaa hulaamun waxaad tidhaahdaa may idaafo lafteed haadaa daaribu zaydin iyo haadaa daaribun zaydan ma kala cusba way kala culus yihiin waxaa fudud haadaa daaribu zaydin ayadaa fudud daaribun zaydan taasaa culus marka fudayd unbay faa'iidayna xagga dhawaaqa dhawaaqa wa tusama waxaana lagu magacaabaa idaafada lafdiyada hayra maxda mid aan maxdo ahayn idaafo aan maxdo ahayn ayra khaalisatin lnaha fi niyati infisaal ayada infisaala la niyeysay oo markaan leenahay daaribu zaydin xagga macnahaan waa daaribun mid garaacaya huwa asagu zaydan aacilkia kusii dhexa suran zaydkuna mafcuul biigi wصaxiixu sida saxda waa kana madhabka saxda wصaxiixu qawlka saxdaa ana mudaafa mudaaf ana almudaafa ilayhde ana almudaafa ilayhi mudaaf ilayhiga majruurun waa la jeray bilmudaafiyaa lagu jeray laa bilidaafati laguma jiri qowlka saxda waa qowlkaas mudaaf ilayhiga waa la jeray yaa caamiluhoo jeray mudaafka wa taabicu makfuudi ilaa saddexay ahaayeen wixii xaraf lagu jiray waan soo dhammaynay wixii idaafo lagu jira ama mudaaf lagu jira waa dhammaynay maxaa haray taabic makfuuda noo dhimanaa wuu naxawila waa soo socdaa hasugu weyn waa wa taabic lmafruudi kii la khafdiyey midkii raacay yati waa imaana fi tawaabici uu ku imaana insha allahu tacaala baabu raabi aali baabu icraabi alafcaali afcaasha la icraabideeda baabkooda haadaa maxalo afcaasha almubaaracati isimka lagu shabahay waxaan halkan ka gelaynaa afcaal kawaakib halkaas mar haddaad arto waa hoobtay he waa hoobtay imtixaana soo dhow imtixaanaa soo hordhow baabu icraabi alafcaali haadaa midkaanu baabu icraabi alafcaali afcaasha icraabkooda baabkoodi weeye afcaasha almudaaracati isimka lagu shabahay taqadama waxaa soo hormaray waa ajrumi waxaan ha ka qabsan hana shakin hana isdhihin cashara dheeraad wax dheeraaday male taqadama waxaa soo hormaray ana alficla ficilku alaaatu anwaacin nucyala saddexa inuu yahy ficlinu saddex yahay ajrumi wey waa ajrumigiaan akrayna dhegaysta meeshan siyaada xataa kuma jirta weyn taqadama waxaa soo hormaray an alficla ficilku alaaatu anwaacin nuucyaala saddexa inuu yahay maadin maadi inuu yahay wa amrun amar inuu yahay wa mudaaricun mudaaric inuu yahay wa ana almaadiya maadiga iyo walamra amarkana mabniyaani la binayna inay yihiin labadaas inay mabni yihiina noo soo hormartay wa ana almucraba kan lexraaba min alafcaali xaale uu ka mid yahay huwa mudaaric inuu mudaaric yaha noo soo hormartay waa goorma weliba marka la raaba idaa lam yatasil markuusan ficilka mudaaric la xidhiirsan binuuni inaasi nuunuinaas uusan la xidhiirsan walaa binuuni tawkiidina uusan la xidhiirsan nuunu tawkiid almubaashirati ee la baashirtay lahu ficilka mudaarica وتadama waxaa kaloo soo hormaray an alficla ficilka yadkulhu ficilka waxaa gala min anwaaci raabi raabka nucyaalkiisa xaalay ka mid yihiin alaaatun saddexa galaan alrafcu rafca gala wanaصbu naصbaa gala wاljasmaa gala idaa culima haddii la ogaado daalika intaas oo muqadimo ah baabkii haddu baxa idaa culima haddii la ogaado daalika inta la sheegay falcraabu craab khaasun wuxuu kaas ku yahay bilmudaarici mudaaric wahuwa mudaaricana marfuucu waa mid la godo abadan weligiis xataa yadkula ilaa u galo caley korkiisa naasibu waa ajrumigi soo maaha ilaa caamil nasbiya uu galo oo fayansibahu uu nasbiyo o jaasimun ama mid jasmiya uu galo oo fayajsimahu uu jasmiyo naxwu iyaaka ilaahayow kaligaa aan nacbudu ku caabudayna wa iyaaka kaligaa aan nastaciinu kaalma kaa dalbayna maclusheedku waa halkee nacbudu iyo nastaciinu labadaas weeye waa ficil mudaaric oo caamil nasbiye iyo mid jasmiye midna uusan gelin wallah subxana wa tacala alam sal اllah waslm baarak ala nabiyina